بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين وعلى من صار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد فصل وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص fasalkan waxaynu halkan ku arki doonaa biidni اllaahi tacaalaa fasalka laa la yidhaha laa waa naasikh ereyga laa mubtadaha iyo khabarka ayayna dusha ka gelaysaa mubtadaha waxay ka dhigani mansuub khabarkana waxay ka dhigani marfuuc laa waxay u qaybsantaa ilaa lix qaybood ayay luga alcarabiya u qaybsantaa laada koobaad waa naafiyatun liljinsi waa laadeennan hadda aynu ka warbixinayno ee mubtadihi iyo khabarka dusha ka gelaysa naafiyatun liljinsi baa la yidhaah laada labaad waxaa loo yaqaanaa laada la yidhaahdo xijaaziya waa tii aynu ku soo dhiganay alxuruuf almushabbaha bilaysa kaana iyo waxa la midka ayaa akhawaadkeed ayay siday ku camal falaan u camalfashaa laada saddexaad waa caadifa anoo ku idhaa acdi zaydan laa akhaahu oo kale baabka cadafka ayay laadaasi inoogu iman laada afraad waa laada jawaabka dhacda ee nacam iyo laa iska horjeedaan munaaqid bay u tahay nacam iyadoo waxaa fara badan jawaabka jumalka in la xadfo ka dambeeya xarfu jawaabkao dhan bayna la qabtaa xukunka waxaan ku odhanayaa ajaa'a zaydun warma ma zayd baa yimid markaasaadi odhani laa laa maxaa meeshan ka maqan laa lam yaji zaydun baa meesha ka maqan lam yaji zaydun baa meesha ka maqan laada afraad waa taa xarfuljawaabka dhacda ayaa laada afraad ah laada shanaad waa muctarida waxay kala dhex gashaa xarafka jaar iyo ismiga majruurkaa kuufiyiintuna waxayba qabaanba inay ismi tahay mudaafa waxaad odhanaysaa ji'tu bilaa zaadin waxaanay mid anoonsahay wadanin khadibtu min laa shayi-in waan cadhooday waxba la'aan ama sabab la'aan ayaan cadhooday waa laada shanaad ayaa laadaas ah laada lixaad marka aan doonayno inaynu sawiranno laada lixaad ee noqonaysa qeybta u dambaysa laayada waa laada sidaynu arki doonno biidni illaahi tacaala inoogu imanaysa <clears throat> laada shanaad waxaynu nidhi muctaridada weeyaan waxayna kala dhex gashaa xarafka jaar iyo ismiga majruurka ah ayay kala dhex gashaa hadday doonto macduufka iyo macduufu calayhiga ayay kala dhex gashaa laada lixaad waxay dhacdaa baa la yidhaha intaa aynu soo sheegnay meel aan ahayn oo shantaa hore waxa ka soo hadha weeyi ama mustaqbal baa ku xigaya xagga macnaha mustaqbalka ah ama waxaa ku xigaya wax lafdiga iyo macnahaba mustaqbalka ah ayaa ku xigaya haddaba lixdaa laa teenna aynu leenahay waa tacmalu camala inna ama teenna aynu leenahay waa naafiyatu liljinsi laadaa oo qura weeyaan laada horta wax inoo nasbinaysaa laada aynu leenahay waa tacmalu camala inna ama naafiyatu liljinsi waa laadaasoo keliya weeyaan <clears throat> laadaasoo qura wey waa ta aan maanta meeshan ku baranayno ta aan doonayno halkan inaynu ku aragnaa waa taa aynu nidhi tacmalu camala inna wa amaa laa kelmadda laa allatii laada linafyi ljinsi jinsiga anfintiisa u sugnaatay fa hiya iyadu allatii ta weeye yuraadu bihaa looga jeedo nafyu jamiiciljinsi jinsiga oo dhan anfin la anfinayo calaa sabiili tansiis si nasnimo ah ayaa loo anfinayaa oo ixtimaal aan ahayn ee nas ah oo aan madmadow lahayn horta laadani jinsi bay anfidaa mas'ale waxaa jirta xagga usuulka loo yaqaan horta sidaba jinsiga ma la anfin karaa waa maya jawaabtuye jinsiga xukunkiisaa la anfiyaa xukunka jinsigu leeyahay baa la anfiyaya markaynu leenahay waa naafiya liljinsi ay lixukmi ljinsi waa inay shuraaxdu halkaas oo qadaraan jinsiga xukunkiisa ayaa la anfiyayaa oo maalan markaan laa rajula leeyahay war nin ma diidi kartid oo dunida nin lagama waayayo hadda waa la buuxaa laakiin waxaa la diidayaa laa rajula xaadirun xuduuru rajul rajulkan xukunkiisa xuduurka ah ayaa la diidayaa xuduurka ayaa la diidayaa wa amaa laa kelmadda laa ah allatii laada oo linafyiljinsi jinsiga anfintiisa u sugnaatay halkaa mudaaf baa ka xadfan waxayna ahayd linafyi xukmiljinsi jinsiga xukunkiisa anfintiisa u sugnaatay fa hiya iyadu allatii ta weeyaan yuraadu bihaa looga jeedo nafyu jamiiciiljinsi jinsiga oo dhan anfinta la anfinayo calaa sabiili tansiis si nasnimo ah oo cad welibana loo anfinayo jinsiga oo dhan ayaa si nasnimo ah loo anfinayaa si ixtimaal ah ma aha ama shaki wadata ma aha waa si nasnimaabaa loo anfinayaa intaa tacriifkeegii buu kaga baxay camalkeeguna kolley waa tacmalu camala inna mubtadahana mansuub bay ka dhigan khabarkana marfuuc bay ka dhigi sida gabayaaga hoosta sheekhu uu soo qaatay low lam yakun kadfaanu laa dunuuba lah low lam yaku halkaa muxuu inoo qoraya low lam yakun khadfaan mayu wax inooga tegay mise waa saasuun fa ma inoogu daray falow lam yakun mayna leeyahay kitaabuu fa ugu daray mu jiraa low lam yakun khadfaan unba inoo qorayaa ya dhammaan low lam yakun unba inoo wada qorayaa bal hadda eega low lam yakun kadfaanu laa dunuuba lahaa ma qoraya ya muxuu qorayaadi fa xagga hore ma ku daraya falow lam yakun oo kale ma qoraya walow lam yakun wow oo kale qoraya fa oo kale qoraya xaraf dheeraada ma ku daraya low lam yakun khadfaan laa dunuuba lahaa mise inooma qorayo intaa midna baydka in dib loogu noqonayaanu malaynayaa low lam yakun haddayna ahaan lahayn khadfaanu reeree khadfaan la yidhaah laa dunuuba lahaa miduna dembiba u sugnayn idan markaa lalaama way canaanan lahaa dawuu axsaabihaa kuwooga sharafta lihi cumaro cumar bay canaanan lahaayeen ninka cumar buu caayayaa wuxuu leeyahay reerka ree khadfaan hadday inuun ay sharaf leeyihiin ama inuun haday bilaa dembi yihiin ninka iyaga ka dhashay cumar la way caayi lahaayeen kol haday laakiin ree khadfaan oo dhani ninka caayi waayeen ree khadfaan wax sharaf le maaha buu leeyahay sidaasuu hadalka udhigaya innaga maxalushaahidku waa laa dunuuba lahaa laadaasi waa naafiyatu liljinsi dunuubba waxa weeyaan ismu laa waana fii maxali nasbin lahaana waa khabaru laa jaar iyo majruurku waa fii maxali rafcin wa amaa laa laa allatii laada linafyi ljinsi jinsiga anfintiisa u sugnaatay fa hiya iyadu allatii ta weeyi yuraadu bihaa looga jeedo nafyu jamiici jamiiciiljinsi jinsiga dhammaantii anfin la anfinayo calaa sabiili tansiis si nasnimo ah ama cad loo anfinayo wa tacmalu wayna samayni camala inna inna camalkeega oo kale ayay samayn haddaba fa'dan yari waa tafriiciyo wa tacmalu way samayni camala inna inna camalkeega ayay samayn waa maxay talow inna camalkeegu egu fatansibu way nasbini alisma ismiga waa kii mubtadaha ahaan jiray wa tarfacu wayna rafcini alkhabara khabarka kii khabarulmubtade ahaan jiray ismigana mansuub bay ka dhigi ama fii maxalli nasbin khabarkana marfuuc bay ka dhigi laakiin shuruud baa ku xidhan bishardi an yakuuna waa inuu yahay ismuhaa ismigeega iyo wa khabaruhaa khabarkeeguba nakiratayni waa inay yihiin labadaba laba nakira ah waa inay yihiin ismiga iyo khabarkuba waa inay nakiro yihiin laakiin hadduu midkood macrifo noqdo ama labaduba ay macrifo noqdaan suurtagal maaha inay shaqayso bishardi an yakuuna waxaa la shardiyaa inuu ahaado ismuhaa ismigeega iyo wa khabaruhaa khabarkeeguba nakiratayni laba nakiratayna waa inay noqdaan waa shardiga koowaad wa an yakuuna smuhaa ismigeeguna waa inuu noqdo mutasilan bihaa laada mid ku xiga mutasilan mid la xidhiidhsaday bihaa laada ismiguna waa inuu laada la xidhiidhsado haddaba haddii laada iyo ismiga la kala fasliyo mubtadiya khabar unbaa daba dhici laaduna mulqaatay noqon muhmalay noqon camal samayn mayso sida aayadda qur'aanka ah laa fiihaa qawlun ilaahay uu ku yidhi wa an yakuuna waa inuu yahay ismuhaa ismigeegu mutasilan mid la xidhiidhsaday bihaa iyada mid la xidhiidhsaday fa in kaana hadduu yahay ismuhaa ismigeegu mudaafan la idaafeeye hadduu yahay ow mushabahan ama lagu shabahe bilmudaafi mudaaf lagu shabahayo hadduu yahay fa huwa mucrabun waa mucrab mid la icraabayo mansuubun oo haddana mansuuba wuxuu sheekhu inoo sheegay shardi weeye ismigu inuu mutasil yahay hadduu ismiga laa mudaaf uu yahay mudaaf waa la garanayaa ama uu ismiga laa noqdo mushabahun bilmudaaf mushabahun bilmudaaf waxaa loo yaqaanaa maa tacallaqa bihi shay min tamaami macnaah waa ka uu xagga dambe kaga soo xidhmo shay macnihiisa dhammaystira ayaa xagga dambe kaga soo xidhmo baa la yidhaahdaa hadduu ismiga laamudaaf yahay ama uu shabiih bilmudaaf yahay labadaa xaaladoodba mucrab buu noqoni mansuuba waa mucrab mansuuba waa la nasbini wixii lagu nasbin jirayna waad garan suurtagal weeye in alif lagu nasbiyo suurtagel weeye in ya lagu nasbiyo suurtagel weeye in kasre lagu nasbiyo suurtagel weeye in fatxa lagu nasbiyo afartaaba waa lagu nasbin karaa laakiin lama ogola inaynu nidhaa ismullaah xadfunuun ha lagu nasbiyo lama ogola ilan xadfunuunku ficil buu ku gooni ahaa halkanna ismullaahu waa ismi weeye tusaalihiina waa kan laa saaxiba cilmin qof cilmi u saaxiibihi mamquutun mid loo cadhoodo ama la naco maaha xarafka naasikhihi waa kee waa laa ismigeegiina muxuu noqonayaa saaxiba cilmin waa ereyga saaxiba ah saaxiba waa ismu laa oo mansuuba waana mudaaf cilminna waa mudaafun ilayhi haddaba saaxiba waa mucrab mansuubahoo waa mansuubu calaamatu nasbihi fatxa baynu odhan khabarkii mee khabarkii laadu waa mamquutun waana marfuuc calaamatu rafcuhuna waa damada walaa daalican mid fuulaya jabalan buur mid fuulayaa xaadirun goobta xaadirkuma aha xarafka naasikihi waa laa ismiga mansuubkiihina waa daalican waa shabiih bilmudaaf waxaa ku soo xidhmay wax macnihiisa dhammaystira oo sida mudaafka sida mudaafun ilayhigu mudaafka uu dhammaystiro saasoo kale u dhammaystiraya walaa daalican jabalan xaadirun ereygaa jabalanihi waa mafcuulun bihi daalicoo ismi faacilihi uu qaadanayo faacilka daalicna waa damiir mustatira haddaba daalic baa ismullaah oo mansuuba ah waana mucrab mansuuba calaamatu nasbuuna waa fatxa daahira ereyga xaadirunay xagga dambe ku qoran waa marfuucoo waa khabarkii calaamatu rafcuhuna waa dama daahira walaa daalican mid fuulaya jabalan buur mid fuulayaa xaadirun xaadir maaha ama goobjooge ma aha halkaa waxaynu kaga baxnay ismiga laa saddexba u qaybsamaa inuu mudaaf yahay iyo inuu shabiih bilmudaaf yahay iyo inuu mufrad yahay saddexdaa ayuu ismiga laa u qaybsamaa haddaba mudaafka iyo shabiih bilmudaaf waa mucrab mansuuba xukunkoogiina halkaasaan kaga baxnay mufradkii baa inoo dhiman wuxuu doonayaa inuu shabiih bilmudaafka inoo tacriifiyo walmushabahu ka lagu shabahayo bilmudaafi mudaafka ka lagu shabahayo huwa kaasi maaka weeyaan itasala bihi uu la xidhiidhsaday shay-un shay uu la xidhiidhsaday shayga oo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystiraya mushabbah bilmudaaf waxaa loo yaqaanaa ismiga uu xagga dambe kala soo xidhiidhsado shay macnihiisa dhammaystiraya ama mansuub ha ahaado laa daalican jabalan xaadirun jebelkaa mansuubkaa dhammaystirayay ama marfuuc ha ahaado laa maxmuudan ficluhu xaadirun ficluhu oo marfuuca ayaa dhammaystiraya ama majruur ha ahaado laa khayran min caliyin jaalisu min caliyin oo jaariya majruura ayaa macnaha dhammaystiraya waalmushabbahu bilmudaaf mudaafka ka lagu shabahayaa huwa isagu maaka weeyaan itasala bihi uu la xidhiidhsaday shay-un shay ayaa la xidhiidhsaday shayga oo min tamaami macnaahu macnihiisa dhammaystiraya wa in kaana hadduu yahay ismuhaa laada ismigeegu mufradan mufrad hadduu yahay mufradkan waxaa looga jeedaa mudaaf iyo shabiih bilmudaafka aan ahayn wa in kaana ismuhaa ismigeegu hadduu yahay mufradan mufrad hadduu yahay buniya waxaa lagu binayni calaa maa kiibaa lagu binayn yunsabu bihi lagu nasbin jiray hadduu ismiga laa mufrad noqdo waxaa lagu binay wixii lagu nasbin jiray waxaa laga yaaba waa fii maxalli nasbin waxaa dhici kara inuu mebni noqdo mabniyun cala alfatxi waxaa dhici kara inuu noqdo mabniyun cala alkasri waxaa dhici karta inuu noqdo mabniyun cala alyaai laakiin mabniyun cala alalif ma noqonayo mabniyun calaa xadfi nuunna ma noqonayo wa in kaana smuhaa ismigeegu hadduu yahay mufradan mufrad hadduu yahay buniya waa la binayn calaa maa kii ayaa lagu binayn yunsabu bihi lagu nasbinayey low kaana hadduu ahaan lahaa mucraban mucrab hadduu ahaan lahaa wa nacnii waxaan u jeednaa bilmufradi mufradka hunaa halkeenin iyo wa fii baabi nidaa'i baabka baabunidaha ee soo socdaba maa laysa mudaafan ka aan mudaafka ahayn walaa shabiihan bilmudaaf mudaafkana aan shabihin mudaafna ma aha shabiih bilmudaafna ma aha kaa ayaa horta mufrad loo yaqaanaa walow musanne ha noqdo ama jamaca qaybihiisa kala duwan ha noqdo ama mufradkii ataqaanayba ha noqdo wain kaana musanan hadduu mus wain kaana haba ahaado mufradkani musanan musanne laba ah ow majmuucan la jamciye intaa kuu dooni ha noqdo fain kaana mufradan mufrad hadduu yahay ow jamca tagsiirin ama jamcu tagsiir hadduu yahay buniya labadaba waxa lagu binayn cala alfatxi fatxaa lagu binayn waa afar jeer mufradku laba jeer ayuu noqonayaa munsarif iyo hayru munsarif jamcu tagsiirkuna laba jeer ayuu noqonayaa munsarif iyo hayru munsarif afartoodaba waa buniya cala alfatxi sida laa rajula wax ninihi xaadirun goobta xaadir ma aha ama xaadirun xaadir ma aha ismiga laa waa rajula waa mufradoo fatxaa lagu bineeyey walaa rijaala rag xaadiruuna iyaguna xaadir ma aha rijaala waa jamcu tagsiir fatxaana lagu bineeyey wa in kaana hadduu yahay muhanan la tasniyeeye hadduu yahay ow jamca mudakerin saaliman jamac mudakeru saalim hadduu yahay buniya waxaa lagu binayni calalyaa-i ya lagu binayn haddii uu noqdo musanne ama jamac mudakeru saalim ismiga lah oo mudaaf aan ahayn dee waxaa lagu binaynayaa sida laa rajulayni laba nini fi daari daarta kuma dhex sugna rajulayni waa ismu laah waana mabniyun cala alyaai waa fii maxalli nasbin markaa walaa qaa'imiina kuwa taagtaagani fi suuqi suuqa dhexdiisa ma aha ereyga qaa'imiina waa jamac mudakaru saalim oo ismu laa ah waa fii maxalli nasbin waana mabniyun cala alyaai fi suuqi jaar iyo majruurkaasi waa khabarullah ayuu noqonayaa wa in kaana hadduu yahay jamca mu'anasin saaliman jamac mu'anasu saalim ismullah hadduu jamac mu'anasu saalim noqdo buniya waxaa lagu binayni cala alkasri kasra lagu binayn waa la yska kasrini markuu jamac mu'anasu saalim noqdo sida laa muslimaatin laa muslimaati kasro qura ayay yidhaahdeen culimada qaar ha la siiyo culimmada qaarna mayaa la yska kasratayn ha la siiyo laa muslimaati kasro qura ayaynu bilaa tanwiinin baynu qaadan laa muslimaati hablo muslimaadihi xaadiraatun goobta xaadirkuma aha haddaba muslimaati oo kasro qura sitaa waa ismullah waana fii maxalli nasbin mabniyun cala alkasri waxaynu haynaa waxaynu shantii calaamatu nasbuhu ahaan jiray fatxuhu afar jeer ayuu qaatay oo afar jeer baa fatxa lagu binaynayaa ya-duna laba jeer ayay qaadatay kasraduna jamc mu'anafu saalim ayay qaadatay alif laguma bineeyaynu nidhi sababta alifka aan u diidnay waa maxay alifku qaybtan mebniga abuu mamnuuc ka yahay oo ismullah markuu mebni yahay waa markuu mufrad yahay mufradna waxaa looga jeedaa inuuna mudaaf iyo shabiih bilmudaaf ahayn alifku asmaaulkhamsuhu galaa asmaaulkhamsuuna daa'iman waaba mudaaf asmaaulkhamsuuna daa'iman markuu asmaaulkhamse noqonayo waa mudaaf alifkii meeshaama iman karo sidoo kale xadfu nuun ma iman karo oo xadfu nuunna ficil mudaaric buu u gooni ahaa waqad yubnaa in la bineeyo ayaa la arkaa waqad yubnaa halkan hoose sharax buu ee gabay buu ku qorayaa sharaxeennu ina ashabaaba aladii majdun cawaaqibuhu fiihina laadu walaa ladaati lishaybi inna shabaaba dhallinyarnimada alladii shabaabka oo majdu sharaf ay tahay cawaaqibuhu cidhbihiisa dambe fiihi dhexdiisa naladu waan macaansanaayo waan ku raaxaysannaa walaa ladaati wax macaan macaanya ihi lishaybi cirrada uma sugna cid cirro macaansataa ma jirto laakiin dhallinyarnimada waa la macaansadaa buu yidhi oo waa arrin maasha allah ninka gabayaaga ihi wuxuu tartansiinayay cirrada iyo iyo dhallinyarnimada ayuu tartansiinayey wuxuu kolkaa dhaliilayaa shaybka ayuu dhaliilayaa haddii shaybka aynu shiinka kor dhigno oo shayb aynu akhrinno sidaas ayuu inoo noqon haddii laakiin shaybka shiinka aan kasrinno oo shiib aynu nidhaa ciroolayaal buu noqonayaa walaa ladaati wax macmacaanihi lishiibi ciroolayaasha uma sugna lishaybina waa cirada uma sugna lishiibina ciroolayaasha uma sugna shiib waa jamcu ashyab w jamcu ashyab buu noqonaya kii cirada lahaa waqad yubnaa in la bineeyo ayaa la arkaa cala alfatxi fatxo in lagu bineeyo ayaa la arkaa ismulaaga ismulaaga waxaa dhici karta buu ku yidhi in fatxo aynu ku binayno iyaguna iyaduna waa war jira fatxaa la yskaga binayn karaa oo fadxaha lagu bineeyo ayaynu odhan haddaba ka fadxaha lagu binaynayaa waa markuu jamac mu'anasu saalim ismulaagu yahay halkii aynu lahayn kasraha lagaga bineeyo ayay ragga qaarkood qaateen kasre maahee fatxaa lagu binaynayaa waqad yubna in la bineeyo ayaa la arkaa cala alfatxi fatxo in lagu bineeyo ayaa la arkaa oo fatxa aynu fadxinaba laadu inay soo noqnoqoto lama ogola inta faraha badan haddii laada la soo celceliyo xukunkeegii wuu isbeddelayaa sidanayna u shaqayni sidanuu sheekhu halkan ku taabanayo wa idaa takararad markay soo noqnoqoto laa kelmadda laa markay soo noqnoqoto sida laa xawla walaa quwata oo kale laa xawla walaa quwa laadii baa soo noqnoqotay ilaa boqol iyo shan iyo sagaashan suuro ayay laadaasi yeelanaysaa markaa laa xawla walaa quwa takraarkaasi hadduu yimaad boqol iyo shan iyo sagaashan weji ayaa halkaa ka soo boodaya marka mumtanic iyo mutacadir iyo saxiixba laysku wada daro kolay kutubteenani dee maaha waa mukhtasaraade alfiyada meel ka hoose ka horeeya inaynaan ku arag bay u badan tahay halkan shan weji aynu arkaynaa qisma alkhaarijiya oo shan ah iyo qism alcaqliya oo lix ah wa idaa takararad markay soo noqnoqoto laa kelmadda laa markay soo noqnoqoto sida laa xawla xeeladi walaa quwata iyo awoodi lanaa annaga nooma sugna haddaba xarafka naasikhiihi waa laa ismigiina waa xawla khabarkiina waa maxduuf oo waa lanaa walaa quwata xarafka naasikhiihi waa laa ismiguna waa quwata khabarkiina waa maxduuf oo waa lanaa laa xawla walaa quwata haddii sidaa loo soo celceliyo nakirada hore ee xawlea ah laba weji baa ku bannaan in la bineeyo fatxo lagu bineeyo laa xawlo la yidhaa iyo in dambetayn la siiyo oo laa xawlun la yidhaa ka hore maxaa ku banaanaaday laba weji laa xawla iyo walaa xawlun quwada dambe saddex baa iyada ku bannaan in sidii ka hore oo kale fatxo qura la siiyo walaa quwata la yidhaah iyo in dambetayn la siiyo walaa quwatun la yidhaah iyo in fatxatayn la siiyo walaa quwatan la yidhaah haddaba ka hore labada wejiyee ku banaan ka dambe saddexdiisa ku dhufo laba saddex ku dhufo imise ay noqoni laba saddex lagu dhuftay lix waji waa qism alkhaariji iyo qismi alcaqliya lixdaa xabad ayaa mamnuuc inaga ah waxaa mamnuuc inaga ah marka ka hore la rafciyo ee laa xawlun la yidhaah ka dambena waa la rafcini oo walaa quwatun baa la odhan ka dambena waa la fadxin karaa walaa quwata baa la odhan laakiin ka dambe fadxatayn lama ogola laa xawlun haddii la soo godo ka dambe saddexdiisii fadxataynkaa mamnuuc noqonaya walaa quwatan waa khata carabi ma isticmaalin shan baa soo hadhay haddaan laa xawla idha oo xawlada aan fadxa qura siiyo ka dambe saddex weji baan siinaya laa xawla walaa quwata laa xawla walaa quwatan laa xawla walaa quwatun haddaan xawlada fadxa qura siiyo ka dambe saddexdaasaa ku bannaan haddaan ka hore laa xawlo ah damataynan siiyo ka dambe labaa ku bannaan laa xawlun walaa quwata laa xawlun walaa quwatun labadaa ayaa ku bannaan laakiin lama ogola laa xawlun intaan idhahay oon damatayn siiyo walaa quwatan oo fadxatayn ah waa mamnuuc waa shibhulmustaxiil wey wa idaa takararad markay soo noqnoqoto laa kelmadda laa markay soo noqnoqoto sida laa xawla xeeladii walaa quwata iyo awooditoona lana annaga nooma sugno oo kaleba weeyi jaaza waxa bannaan fi nakirati nakirada waxa ku bannaan nakiradii aluulaa horraysay waxa ku bannaan alfatxu fatxaa bannaan la fadxiyo warafcu rafcana wuu bannaan yahay la rafciyo labadaa weji ayaa meesha ku bannaan in la rafciyo iyo in la fadxiyo fa in fataxtahaa haddaad fadxiso haddaba eg fain fataxtahaa khada bay u qoran tahay iska ilaaliya fain fatxatahaabaa qoran waa khada fain fataxtahaa haddaad fadxiso jaaza waxa bannaan fi haaniyati nakirada haaniyada ah ee labaad halaathatu awjuhin saddex weji ayaa nakirada dambe ku bannaan alfatxu waa fatxo la fadxiyo wanasbu iyo nasbo la nasbiyo waalrafcu iyo rafco la rafciyo saddexdaa ayaa ka dambe inoogu bannaan haddaan ka hore fadxiyo ka dambe saddex baa ku bannaan in rafacta haddaad rafciso an nakirata nakirada aluulaa hore jaaza waxa ku bannaan fi nakirati nakirada athaaniyati ee labaad wajhaani laba weji alrafcu waa rafco damatayn ah walfadxu iyo waa fadxa fadxa qura la siiyo waxaa markaa laynaga rabaa culima balhada hadda tawjiiha aan eegno marka nakirada hore fadxa la siinaye laa xawlo la leeyahay laadana tacmalu camala ina ah marka nakirada hore dambata in la siinaye laa xawlun la leeyahay ama laadaan caamilo ahayn oo waa mubtade ama laada ayaa ah xijaaziyadii aynu soo dhiganay ee tacmalu camala layse ahayd laa xawle iyo laa xawlun labadaa weji waynu waynu tawjiihinay laa xawla laadaa tacmalu camala inna ah laa xawlunna laadaa ayaa xijaaziya ah ama tacmalu camala laysaa ah ama waaba mubtade marka walaa quwata la yidhaha fadxa qura la siiyo walaa quwata laadana tacmalu camala inaa ah. walaa quwatan haddaan fadxatayn siiyana laadu waaba iska ma camal samaynaysee wowgaa xarfulcadafa walaa quwatan waxaa lagu cadfay ismiga laa maxalkeegaa lagu cadfay oo nasba ah ayaa lagu cadfay waa marka fadxataynka haddaan walaa walaa quwatun idhaahdo laadaa xijaasiyadii ah oo tacmalu camala ah ama waa mubtade ayay noqonaysaa halkaa culima waxaa inoogu dhammaaday laada waxyaabihii uu inooga soo eh, inooga sheegayey waxaad haddaba og tihiin in ismiga laa horta waxaad og tahay inay laa lix uqaybsantay laa lix bay uqaybsantay ismiga laana saddex buu uqaybsamay khabarka laana shantii uu ahaan jiray uunbuu noqday intaa haddaad isku dhufato qaaciidada waxa kuu soo boodi ama sawirka waxa kuu soo boodi cashirkani uu yeelan karo ayaa kuu soo baxaya waxaa kaloo culima jira axkaam gaar ah haddii ismiga laa wax lagu cadfo ama ismiga laa tusaale ahaan waxbaba laguma cadfine haddii ku dhaha nacti iyo sifo loo sameeyo iyo haddii khabarka laa laga warbixinayo ma la xadfi karaa mise lama xadfi karo axkaam baa jirta kollay dheeraad ah oo sheekhu uu doonayo halkan inuu inoogu soo daro wa in cutifad haddii la cadfo ala smi laa ismiga laa haddii wax lagu soo cadfo walam tatakarar laa laaduna ayna noqnoqonin wajaba waxaa waajibaya fatxu nakirati nakiradii fadxinteeda aluulaa ee horraysay wuxuu ku yidhi haddii ismiga laa wax lagu soo cadfo laaduna ayna soo noqnoqon nakirada hore in la fadxiyaa waa waajib wajaaza waxaa bannaan fi nakirati thaaniya nakirada dambe ee laada aan wadanin alrafcu in la rafciyo iyo wاnصbu in la nasbiyo naxwu laa xawla walaa quwatun kitaabkaygu wuxuu qoray laa xawla walaa quwatun waa khata walaadaasi ma jirto waa laa xawla waquwatun bay ahayd laa xawla waquwatun in la qoro ayay ahayd laa xawla waquwatun yuu sidaa u qoray laa xawla waquwatun yuu u qoray matniga ayaa laa xawla waquwatun qoraya sow maaha matniga ayaa saxan ilainlaada lama ogolo inay soo noq noqotee haddaba culima laa xawla waquwatun markaad aragto xawladaa hore fatxo qura ayaa bannaan oo waa laa xawla laakiin quwatunta dambe laba weji ayaa bannaan in dambatayn la keeno oo waquwatun la yidhaahdo oo aynu iska daminno iyo in fadxatayn la keeno oo waquwatan la yidhahdo fadxatayn la siiyo waxaana mamnuuca quwatantaa in fadxa qura la siiyo oo la yidhaah laa xawla waquwata in la yidhah waa khata laa xawla waquwata ayaa khata ah. baabka cadafka ah labadaa weji ayaa inoo banaanaanaya talow fadxaha maxaa loo diiday fadxaha waxaa loo diiday culimo ereyga fadxaha markay ka warbixinayeen culimmadu waxay yidhaahdeen fadxaha waxa loo diiday oo mamnuuc fadxaha looga dhigay waxa weeyi bay yidhaahdeen culimmadu dee xarfulcadaf maadaamuu meesha joogo waxaan suurtagal ahayn atarkiib maclaa wasmihaa wa xarfi alcadaf walmacduuf waxyaabaha in la yidhahdo waa la istarkiibinayaa waa waxaan suurtagal ahayn oon dhici karaynin cadafkii halkaasaan kaga baxnay ismullah haddii wax lagu cadfo haddii ismullah wax laga nactiyeeyo ama wax loogu tilmaamo balka warrama wa idaa nucita marka la tilmaamo ismullah marka la tilmaamo binacti nactina lagu tilmaamo nactiga oo mufradin mufrad laga dhigay walam yafsil uuna kala saarin bayna nacti nactiga iyo walmancuuti mancuudka faasilun mid kala saaraa sida laa rajula wax nin ah ninka oo dariifun caqli badani jaalisun ma fadhiyo oo kale dariif waa nacti rajulna waa mancuud waa ismullah haddii ismullah nacti loo sameeyo bal isaga maxaa nactiga la xarakayni talow ismullah marka nacti loo sameeyo waxaa la eegi ismullaagu hadduu shardi mufrad yahay eeg saddex shardi baa muhiima ah inaan ogaano ismullaah hadduu mufrad yahay sida rajulo oo kale nactiga lafdiisuna uu mufrad yahay sida dariif oo kale faasilna uuna jirin waa imise shardi saddex shardi waa ismullaah oo mufrada iyo nactiga lafdiisa oo mufrada iyo faasil la'aan saddexdaa shardi haddii ay la helo ismullaahga saddex weji nactiga saddex weji baa ku bannaan in la fadxiyo oo la yidhaah laa rajula dariifa dariifa fadxa qura inaan siiyo iyo inaan ereyga dariifa fadxatayn siiyo oon idhaa laa rajula dariifan oo fadxatayna siiyo iyo inaan ereyga dariifa damatayn siiyo oon idhaa laa rajula dariifun saddexdaa weji ayaa horta culima inoogu jira meesha la rajula dariifa la rajula dariifan la rajula dariifun xaadirun kolka haddaba haddii laa rajula dhariifan aan idhaayo fadxataynan siiyo maxalka ismulaaga ayaa lagu cad ayaa laga sifaynaya oo ismulaa inuu fii maxalli nasbin yahay baa la eegaya hadii laa rajula dariifuun aan idhaayo on damatayn siiyo siba weyhi baa qaba lianna la maca smihaa fii maxalli rafcin bilibtidaa'i cinda sibaweyhi sibaweyhi baa qaba la iyo ismigeegu waa fii maxalli rafcin mubtade siduu sibaweyhi qabo waxaa la eegayaa sidaa sibaweyhi hadalkiisa oo dariifun marka la godayo maxalka fii maxalli rafcin ah ee siba weyhi uu sheegay baa la qiimaynaya oo laga nactiyeynaya haddii laa rajulo dariifo la yidhaah oo fadxo qura la siiyo waxaa la istarkiibinayaa laada iyo ismiga rajul ah iyo nactiga mufradka ee dariifka ah saddexdaas ayaa la istarkiibinaya saddex weji baa ku bannaan baynu nidhi haddaba saddex shardi baanu xidhnaa saddexda shardi mida haddii la waayo ka warrama hadduu ismu laa mufrad noqon waayo ama nactiguba mufrad uu noqon waayo ama faasilba uu yimaado saddexdaa jeerna saddexdaa jeerna ismullaaga iska dhaafoo nactiga laba weji baa ku bannaan labada wejiye nactiga ku bannaan waa fatxaha uun ka tag damatayn baad siini ama fadxatayn baad siini damatayn ama fadxatayn wa idaa nucita marka la nactiyeeyo ismullaah marka la nactiyeeyo binacti nacti marka lagu nactiyeeyo nactiga oo mufradin mufrad laga dhigay walam yafsil una kala faslinin bayna nacti nactiga iyo walmancuuti mancuudkana faasilun mid faasilo oo kala fasliya sida laa rajula wax ninihi ninka oo dariifun caqli badani jaalisun ma fadhiyo oo kale jaaza waxa banaan fi nacti nactiga dariifka ah alfatxu in la fadxiyo waa tarkiibka dartii wanasbu in la nasbiyo fadxatayn waa maxalkaa la eegaya warafcu in la rafciyo waa damatayn maxalkasiba weyi agtiisaa la eegaya fa infasala hadduu kala fasli kala fasliyo bayna nacti nactiga tilmaanta ah iyo walmancuuti mancuudka la tilmaamaha ah faasilun mid kala faslinaya hadduu kala fasliyo ow kaana nactu ama nactiguba uu noqdo gayra mufradin mufrad gayrkii uu noqdo jaaza waxa bannaan alrafcu in la bannaan wanasbu in la nasbiyaana way bannaan tahay faqad maxaa meesha ka baxay saddexdaa jeer fadxihiibaa ka baxay nasbuhu waa icraab fadxuhuna binuu ahaa sida laa rajula wax nin ah ninka oo laa rajula wax nin ihi jaalisun ma fadhiyo ninka oo dariifun caqli badan ereygaa dariif ah damatayn baad ku samayn fadxataynna waad ku samayni dariifun dariifan sababtu waa maxay dariifka labadaa weji ay ugu banaanaadeen ee fadxaha loo diiday faasil baa yimidoo khabarka jaalis ah ayaa kala fasliyey sifada dariifa iyo mawsuufka rajulka ah laa rajula jaalisun dariifun wa dariifan labadii xarako kuwaa walaa rajula wax ninihi ninka oo daalican koraya jabalan buur ama daalicun koraya jabalan buur xaadirun xaadir ma aha hadda daalican laba weji baa ku bannaan fadxatayn inaan siiyoon daalican idhaa damatayn inaan siiyoon daalicun idhaa sababtuna mufrad buuna ahaynoo shabiih bilmudaaf buu noqday ilan jabalan baa la socotee jabalan baa la socota wa wuxuu waxuu sheekhu ka tegey uu ka aamusay ismigu haddii uu isagu uu murakab mufrad uu noqon waayo ismigu hadduu mudaaf noqdo laa ghulaama rajulin dhariifan xaadirun hadda dhariifan iyo baa halkaa ku banaan waayo ghulaamurajulka hore ayaan ahayn mufrad mas'aladaa sheekhu uu ka aamusay talow khabarka laa miyaa la xadfaa mise lama xadfee waa in la sheego khabaru laa khabaru laa maxaa laga yeeli wa idaa juhila marka la garan waayo khabaru laa laa khabarkeega marka jahli laga noqdo ee la garan waayo wajaba waxaa waajibaya dikruhu in la sheego ayaa waajibaya kamaa masalnaa sida aan tusaalaynay oo kale khabaru laa haddii la garan waayo in la sheegaa waa waajib sida tusaalayaasheennii hore wa ka qowlihi calayhi salaatu wasalaam iyo nebi maxamed qowlkiisa laa axada axad aqyaru kama qiiro badna min allaahi ilaahay axad ilaahay ka qiiro badani ma jiro haddaba e u fiirso ismiga laa waa axad khabarka laana waa akyar ereygaa akyar ah lama xadfi karo waxaan loo xadfi karayn haddii la xadfo oo laa axadda un lagu da'ayo dee maxaadirun baynu khabarka ka dhignaa ma akhyaru min allah baynu ka dhignaa lama garanayo haddii la xadfo qariina la-aan weeyaan haynagu xadfine waajib baa loo sheegaya markaa waa marka khabarka hadda jahli lagaga jiro ee bilaa qariino uu yahay hadduu khabarku haddaba qariino qaata balka warrama khabarulah oo maca qariino ah maxaa laga yeeli wa idaa culima marka la ogaado khabarullah haddii la ogaado fal akharu waxa fara badan xadfuhu in la xadfo ayaa fara badan sida aayadda qur'aanka arabi uu ku yidhi falaa fawta wax baxsadihi falaa fawta wax baxsadihi bes waa laga daayun khabarkii falaa fawta khabarkii muxuu noqonayaa ay lahum falaa fawta baxsad lahum iyaga uma sugna lahumtii baa layska xadfayaa laa dayra wax dhibihi laa dayra wax dhibihi intaasaa lagu daystay calaynaa khabarkii oo meesha layska xadfay calaynaa wanaxw laa xawla walaa quwata laa xawla walaa quwata yaa khabara lanaa baa meesha ka maqan laa xawla walaa quwata lana haddaba laadu waxaynu nidhi nakiray ku camal fashaaye haddii laadu ay macrifo gasho ka warrama maxaa laga yeeli waxaynu nidhi laada iyo ismigeega yaan la kala faslinin baynu shardi ka dhignay laada iyo ismigeega yaan la kala faslinin baynu shardi ka dhignay haddii laada iyo ismigeega la kala fasliyana ka warrama fain dakhalad hadday gasho laa kelmadda laa'ihi hadday calaa macrifatin macrifo dusha ka gasho ow amase fasala uu kala fasliyo baynahaa iyada dhexdeeda wa bayna ismihaa iyo ismigeega faasilun mid kala fasliyaaba hadduu kala fasliyo wajaba waxa waajibaya labada jeerba ihmaaluhaa laada in la ihmaaliyo wa rafcu maakii in la rafciyo bacdahaa iyada ka dembeeyey calaa annahu mubtada'un mubtade inuu yahay iyo wa khabarun khabar wuxuu ku yidhi laadii in la ihmaaliyaa waa waajib ka ka dambeeya in la rafciyaana waa waajib mubtadiya khabarna la yskaga dhigo laada in la soo celceliyaana waa waajib sida laa zaydun zayd fi daari guriga kuma dhex jiro intaa ku da laa zaydun fi daar ma odhanaysid laa zaydun fi daar walaa camrun iska soo celcesho laa zaydun fi walaa camrun waa markaa macrifada ay gasho haddii fasli yimaadna laa fi daari rajulu wala mra'atun leeda soo celcesho laa fi daari daarta kuma sugna rajulun wax ninihi kuma sugna wala mra'atun wax gabadhihi toona nin iyo dumar toona guriga kuma sugna in sha allahu tacaala cashirkeennii bartaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam